bsm اllah bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd bab qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab man اstamطra fي أwl الmطر qofkii roobaysto oo roobka yacnii isu daayo si uu ugu do-o fii awali lmatari roobka awalkiisa yacnii roobka ugu horeeyo qofkii isku dhigo ee markaa yacnii uu ku do-o <clears throat> qala xadaثna cabdالlahi bn abi اlأswad qala xadaثna jacfar bnu sulayman can haabiti huwa haabit bnu aslam albunani can anasi qaal asaabanaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama matarun nebiga maciis ayaa waxaana asiibay inagoo la jirno roob faxasara anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu feyday hawbahu maradiisa ayuu feydayo jirkiisa qeyb ka mida ayuu marada ka qaaday canhu can badanihi jirkiisa xaggiisau ka feydow ka qaaday xataa asaabahu lmataru ilaa roobkii uu ka asiibay oo ka gaaray qulnaa waxaanu ku niri lima facalta maxaad u samaysay sidaas qaala waxa uu yidhi liannahu xadiidu cahdin birabbihi maxaa yeelay isagu roobkaani xadiisu cahdin mid waqtigiisu dhow yahay waayo birabbihi rabbigii xaggiisa uu ka dhow yahay yacni mar dhowbow xagga rabbigiis ka yimid roobkan ayb macnaha marka xadiidu cahdin birabbihi sidaas ayb xadiidkan marka bacd اla'ima waxay u deliishadeen eh, allah subxaanahu watacaala inuu kor jiro culuw llahi calaa khalqihi bay u deliishadeen waxayna kaga deliishadeen eh, roobku korow ka yimaadaa nebiguna waxau tilmaamay mar dhow inuu alle xaggiisa ka yimid marka waa inuu allah subxaanahu watacaala oo kor jiraa inuu alla kor jirana qur-aankiina waa sheegay sunnadii nebigana waa tilmaantay ee caqliga saliimkaana ilaahay kor iyo hoos korow u sugayaa caqliga saliimka ah ee fitrada bani aadamka ku abuuranna ee mar kasta daruuro waxaa ku jirta uuna iska celin karinoo rabbi markii la sheego kor inuu kor kor xaggeeduu ka fiirina ilaaha iga sarreeyuu leeyahay ilaaha kaa sarreeyuu leeyahay nin aan weligiis waxba la barin saas u dhahaya ilaaha naga sarreeya ku leeyahay yaa barayna daruura isaga ku jirta waa lama anfin kara gaal iyo muslimna waa ku jirtaa daruuradaas naam maahan muslim keliya wax u gaara bani aadamku marka wuxuu isku dayayaa daruuradaas caqligaa saliimka ah kitaabka iyo sunnada intaas waxay isu kaalmaysteen ayaa nin waxay u tahay dembi kii ugu weynaayay u tahay naam dembi kii ugu weynaa bay u tahay dariiq yacnii alle lagu caabudana kan uxuna u arkaa marka dad kalena masaladu waxay u haystaan masalo iska khilaafiyo khilaafkeedu saa'iq uu yahay ma ahan masalo khilaafkeedu saa'iq yahay ma ma ahan ayb si kastoo culamo muta-akhiriina ay u kheyr badan yihiin u fiican yihiin u dadaal badan yihiin hadday iyagu marka dariiqadii saxaabada iyo taabiciinta sida ay masaladan u qeexeen si ka duwan hadday u qeexaan iyaga lagu raaci maayo laakiin ijtihaadkooda iyo wanaagooda waa waa ku qadarinaynaa naam waana jiraan culimo sidaas oo kale naam ayb laga yaabo xadiidkan in sidii saxaabada iyo taabiciinta si ka duwan inay u sheegaan marka iyaga marka waa dambeeyeen a imadaa saddexdaas qarni baa dayashada iyo khayrka uu ku jiraa xadiidka waxaa laga qaadanayaa roobka ugu horeeyo qofka inuu isku dhigaa waa fiican tahay oo barako iyo kheyr baa laga helaa ayb sida nebiguba uu yeelay sala allahu alayhi wasalam baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ina alganama barakatun arigu waa barako qala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu abi uways qala xadaanii maaliku can moxamed bni camr bni xalxalata can xumayd bni malik bni khuhaym xumayd waa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad anahu qaala wuxuu yihi kuntu jaalisan maca abi hurayrata abi hurayran la fadhiyey biardihi dhulkiisii baan ayaan la aaday oon kula fadhiyay bilcaqiiq meesha caqiiq la yidhaha ku taalo faataahu qowmun qolaa u yimaadeen min ahli lmadiinati reer madiina ah calaa dawaaba iyagoo markaa gaadiid wataanoo xoolo markaa ay fuushan yihiin fanazaluu way degeen qaala xumaydun faqaala abuu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi idhab ilaa ummii hooyaday u tag abuu hurayra wuxuu ku yidhi xumaydka ka warinaya xadiidka buu ku yidhi hooyaday aad waqul lahaa waxaa ku tiraahdaa ina bnaka wiilkaaga yuqri'uki salaam salaam buu kuusoo dirayaa wayaquulu wuxuuna dhahayaa acimiinaa shay-an waxna soo quudi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka hadday dad marti iyo safar iyo ay soo maraan ee meeshii uu deganaa ay kusoo maraan inuu xoogaa marti soor wixii la awoodo oo u keeno ayb dhaqan carabtu ay yaqaaneenna waa ahaa ee islaamkuna aada u dhiiri geliyey wa yaquulu wuxuu dhahayaa adcimiinaa shay-an waxna soo quudi qaala waxa uu yidhi fawadacat halaaata aqraasin saddex gabal min shaciirin oo shaciir ah yani saddex kibis ama saddex gobol oo shaciir ah ayay dhigtay iyo wa shay-an wax oo min zabiibin zabiib min zaytin dhe zayd saliid ah wa milxin iyo cusbo fii saxfatin xeero ayay soo dhigtay fa wadactuhaa calaa ra'sii madaxaygan kusoo qaaday oo soo saaray fa xamaltuhaa ilayhim waa usoo qaaday falamaa wadactuhu bayna aydiihim hortooda markaan dhigay kabara abu hurayra abuu hurayra waa takbiirsado allahu akbar buu yihi ayb iyada marka de intaanay haysay marka saddex gabal oo shaciir muufo shaciir laga sameeyey iyo saliid iyo xoogaa cusbaa bay meel kusoo shubtay wou soo qaaday abu hureyra marka waa kibaartay wa qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi allah mahad leh aladii ashbacanaa allihii naga dharjiyey min alkhubsi muufo bacda an lam yakun acaamunaa marka yani cuntadeennu inta aynan ahayn kadib ila laswadaani labada madmadow maaha allah mahadle allihii muufa nagu quudiyey kadib markay cuntada aan cunnaa aynan ahayn ilaa timir iyo biyo maahan waxaasaan soo marnay marka timir iyo biyo keliyaan cuni jirnay allihii hadda muufana siiyey alxamdu lilah atamru walmaa falam yusib ilqowmu dadkii ma aynan asiibin min adacaami cuntadii xaggeeda shay-an waxba kama aynan cunin ayb meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa qofka martida markii wax loo soo dhigo hadduu doono waa iskaga tegi karaayo waa iska dayn karaa dayib inuu cunaasa fiican horena waa usoo marnay wax ka mida dayib oo qofkan qalbigiisa iyo dihnigiisa iyo khaadirkiisa in la kabo maadaama uu isku kaa kallifay wax yar xataa inaad ka cunto bis iskaga tag inta kale ayb falama insarafuu markay gadoomeen qaala wuxuu yidhi abuu hurayra yabna akhii adeer axsin ilaa hanamika arigaaga hagaaji axsin ilaa hanamika abuu cumar ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu ku yidhi amaa qowluhu axsin ilaa hanamika falixsaanu ilayhaa ariga in loo ixsaan falaa waxay tahay irtiyaadu raaci in loo raadiyo oo loo goobo qowsaarka alxaafidi kaa alxaa'iti lahaa ee ilaalinayo qowsaar ilaaliyo ee ilaalinteeda ku wanaagsan in loo raadiyo ayb markaa yani almutabici biha mawaadic alkala meelaha daaqa iyo geynayo ku raacayo ayib waxaa kaloo ka mida buu yihi alixsaanu ilayha jayid lmarcaa meesha uu markaa yani daajinayo wanaa inay fiican tahay ayb axsin ilaa ghanamika arigaaga hagaaji wamsax ka masax alrucaama waxaad ka masaxdaa alrucaam rucaamku waxaa weeyaan ariga sankiisa waxa ka da-o ama yacni ah min almukhaati wamaa ilaa dalika xaakada iyo wasaqda iyo waxa sankiisa ka dareero ee ka da-o maa yasiilu min unuufi اlghanami min almukhaad ayb ayb oo waxaa la yidhaahdaa racama oo arigii marka yacni sankiisiibaa waxaa ka dareeray wasaqdaas ayb nihaayada ibn اlatiir macnahaasuu sheegay ayb oo waxaa la yidhaha shaatun racuum neefku markuu sanka kasii daynayo wasaq fara badan ayb marka waxyaabahaas wuxuu leeyahay ka masax ayb arrucaam sidaasaa dhigan waxaa laga yaabaa nusaka qaar inay dhigayaan arruqaam ruqaam ruqaam marka la yidhaaha waa ciidda raqaam marka la yidhaaha oo bilgayn la akriya raada la kordhigo waa turaabta ayb marka de ciidda ka masaxsankeeda iyo waa waa laga fiicanya macnahaas rucaamka halkaas macno ayuu ibnu cabdilbar macneeyey bes ruqaam maba sheeginba ibnu cabdilbar istidkaarka xadiidkan markuu sharxayo ayb wamsax irucaama canhaa waxaad ka masaxdaa waxaa sankeeda ka da-ayana ka nadiifi ayb waaib maraaxahaa waatib wanaaji maraaxahaa mooradeeda ayb almaraax waxaa weeyaan ma-wa meesha arigu u dunmo ou galo waa moorada ama xerada ayb sida loo wanaajinayana ibnu cabdilbar wuxuu yihi yuriidu bilkansi in la xaaqo wa ibcaadi tiini minhu dhoobada iyo dhiiqada iyona in laga fogeeyo la nadiifiyo wasalli ku tuko fii naaxiyatihaa naaxiyadeeda iyo meesha ay mooradu ku taallana ku tuko amarkaani marka waa amru libaaxa amru libaaxa yani waa ku tukan kartaa ee yacni salaadaadii meeshaa la raadso ajar gaaraa ku jiro ma aha macnuhu macno amarku marka amru istixbaab maaha amru wujuubna ma aha waa amru ibaaxatin waa lagu tukan karaa un waa iyadana ibnu cabdilbar sidaas u sheegay fa inahaa arigu min dawaabi اljannati jannada xoolaheedu ayuu ahaaday waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay la yuushiku waxaa dhow an yaatiya cala annaasi dadka inuu ku yimaado zamaanu waqti takuunu hallatu boqolka neef ee ariga min alghanami ee ariga ah thallada marka waxaa la yihi qiila almi'atu wanaxwuha boqol iyo wax lamida ayb Eh, waxaa imaanaya oo dhowa eh, yacni soo degdegaya dadka inuu ku yimaado zaman takuunu thallatu tiradu ay noqonayso min alghanami ariga ah axaba ilaa saaxibihaa qofkeeda in looga jacayl badan yahay min daari marwaan marwaan daartiisaan madiine ku taal ibnu cabdilbar wuxuu yidhi daaru marwaan waxaa weeyaan ashrafu daarin fi lmadiinati bay ahayd magaalada madiina daar ku taalla midda faraha lagu fiiqo ugu qiimaha badan ayay ahayd marka iyadaas wax lagu tilmaansan jiro ashcaartana aaday ugu soo aroortay marka wuxuu leeyahay marwaan daartiisaan sidan loo qiimeeyo iyo boqol neef oo araya ninka boqolka neef leh daartaas waa kala qiimo badan tahay waqti sidaas ayaa imaan doona ayb oo dadkii yacnii sidaasay ku imaaneyna waxay ku imaaneen magaaladii markay dhibka ka bato oo dadkii ay joogi waayaan magaaladiina dhibka ka bato guri magaaladii ku yaalla muxuu taraa markaas waxba ma taraya arigana marka wax qofka uu la dhaqdhaqaaqi karo iska fududoo la dhaqi karo iyo badnaanshihiisana waa iska barako badan yahay marka qofka arigaas ayuuba aada ugu mintidaayo maalkan ugu fiican uu noqonay axaadiid badanoo macnaha tilmaamaysana waa jiraan tarjamadii xadiidku marka way ismudaabaqeynayaan o axsin ilaa hanamika wamsaxi rucaama calayha waadib maraaxaha wasalli fii naaxiyatiha fainaha min dawaabi اljanna barakadii waa taas banaa qala xadaثna mxamed bnu yusuf wahuwa alfiryaabiyu qala xadaثna wakiicu wahuwa bnu اljarax qala xadaثna ismaaciil alأzraq wa ismaaciil bnu salman alأzraq ضaciif rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad wbnu maaja can abi cumar abu cumar albazaar ayaa la yidhaha magaciisa dinaar baa la yidhaha dinaaru bnu cumar alasadiyu saalixu lxadiid rumiya birafdi isagana bukhaari adabulmufradku uga wariyaa iyo ibnu maaja can ibni alxanafiya moxamed bnu cali bni abi aalib can caliyin radia allahu canhu ana nabiya sal l l slama qaal ashaatu fi lbeyti barakatun rida guriga dhexdiisa joogtaa waa barako washaataani barakataani labada riyoodna waa barako wathalaathu barakaatun saddexna waa barakooyin fara badan ayb xadiidkan laakiin waa daciif oo waxaa ku jira ismaaciil alazraq baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alibilu cizu cizun liahliha alibilu geela cizun waa qabweyni iyo kibir waaye marka liahlihaa dadkeeday u tahay geela yacni dadka iskale qabweynin iyo kibir ayuu u yahay qaala xadahanaa ismaaciil qaala xadaanii maliku can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama qaal ra'su اlkufri kufriga madaxiisu naxwa almashriqi bari waay xaggiisa ayb yani ra-su lkufrina wuxuu ka wadaa shidat lkufri kufriga darnaantiisa iyo qallafsanaanta iyo mahlakada furs xaggeeday ka jirtaa ninkii adeeco ee carab ah iyo wixii adeecay oo carabtii ka mid oo madiina bari ka jiro ayb marka hadda mashriq madiina waxaa ka jiro ciraaq oo dhan iyo najdi ayb ee axaadiis fara badanna fitanka ciraaqay ku gaaryeelayaan oo markaa ciraaq in fitan ka dhacayaanu aada u sheegay waana sidaas nebigu ugu tilmaamayna way ahayd ayib waalfaqru faqriga iyo afaanka waalqhuyalaa-u iyo kibirka qabweynida fii ahli lkhayli dadka fardaha u saaxiibkaa dhexdooday ahaatay wal iyo geela kuwa u saaxiibka ah alfadaadiina ee qaylada badan codkoodu markaa yacnii qaylo ay ku jirto ayb jamcu fadaad weeyaan waxaana laga wadaa aladi aladiina tacluu aswaatuhum fii xuruusihim wa mawaashiihim dadka markay xoolaha raacayaan ku qayliyo iyo beerahooda iyo markay ku dhex jiraan kuwa qaylada badan ayaa la yidhaha fadaadiin kuwaas ayb waqiila waxaa kaloo la yihi fadaadiin hum lmukhiruuna min alibil kuwa geela badan qaba geeleyda fadaadiin markaas macnaha dambe waa geeleyda boqol iyo waxay ka badanaya dadka leh macnaha horena wuxuu yahay kuwa qaylada badan waa un isla ayaga geeleyda waa qaylo badan yihiin hoos uma hadli karaan dhaqankaasna soomaalidu hadda qaalib naga yahay annaga halkaas hadday laba qof buug ku akrisanayaan halkan kama joogi kartid ma qaylinaya hadday laba wax isku sheegayaan waa soo qaylinaya iridaas markuu kasoo galayo soo bilaaba qaylada ayb marka dhaqankaas dhaqan geeley waaye marka dhaqankaas geelleydaana boqol kiiba sagaashan waa uga waa ka badan yahay soomaalida waa ku badan yahay ayb ma fiicna marka alfadaadiina kuwa qaylada badanee qayliyo codadkoodu ay kor noqdaan ahlilwabari dhogorta u saaxiibka carabtu markay tilmaamayaan reer baadiye iyo reer magaal waxay ku kala tilmaamaan ahlu wabarin wa ahlu madarin wabar waxaa la yidhaha dadka xoolaha dhaqdo reer baadiyaha ahlu wabaray u yaqaanaan wabarkuna waxaa weeyaan dhogorta iyo waxaas guryo marka maqaar iyo dhogor iyo ka samaysan bay waabtaan ahlu madar haddii la yidhaahna dadka dhoobada iyo waxaa iskor saara magaalada marka guryo dhooba iyo buluketiga iyo dhoobada iyo guryahaas lagu dhisto marka ahlu madar haddii la yidhaha waa reer magaal ahlu wabar marka la yidhahna waa reer baadiyigu wasakiinatuna fii ahli lghanam xasilooniduna dadka arileyda dhexdeedii ahaatay ayb oo waa ka degan yihiin qaala xadaanaa camru marka xadiidka iyo tarjamadu mudaabaqadoodu waa daahir qaala xadaanaa camru bnu marzuuq qala akhbaranaa shucbaة can cumaarata bni abi xafsata huwa hiqat can cikrimata can ibni cabaasi qaal cajibtu lilkilaabi ibnu cabaas wuxuu yihi eeyahan la yaabay nusaqa qaar lilkalbi ayay dhigayaan eeygaan la yaabanahay washaa'i iyo ariga ina shaaa ariga yudbaxu minhaa waa la gowracayaa fi sanati halka sana kadaa wa kadaa intaasaa laga gowracayaa wayuhdaa kadaa wakadaa baa la hadiyeynayaa waalkalbu eyguna tadacu waxay dhigaysaa alkalbatu halka ey alwaaxidatu midda ah kadaa wakadaa halka ey intaasay dhalaysaa hal mar washaa-u ridaana haddana aktaru minhaa ka badan eeyaha ibnu cabaas wuxuu leeyahy waa la yaabay eygu wax ka dhalmo badan ma leh arigana isagoo la qalaayo oo la hadyi loo qalaayo oo cunto ahaan loo qasho oo yani siyaabo badan loo qalo haddana isaga ka badan marka eygu baraka ma leh ariguna barakaa ilaahay geliyey xikmad ilaahay baana ku jirta waxaanu eeyo dhalanaya hadduu un iska noolaado dadkiiba waa ka badanayaanba marka marka ilaahay xikmadiisu waxay tahay meel buu ka daba go-an yahay isaga arigiina barakau leeyahay waa kordhaya ibnu cabaas marka bal fiir yani sida uu ufiirsaday iyo bukhaari meeshuu dhex geliyey geeliya isaga xaalkiisu saas waay ariguna khayr iyo barakau leeyahay marka qala xadaثna qtaybatu qala xadaثna whb bn ismaaعiil wahuwa اlasadiyu can mxamed bn qays wahuwa اlwalibiyu hiqat can abi hindin alhamdaniy alxaariث bn cabdالraxmaan baa la yihaha ninkan alxaariث bn cabdالraxmaan maqbul rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladb اlmfrad wالnasaa-iyu fi musnadi caliyin can abi dabyaan qaala qaala lii cumar bnu اlkhadaab baa wuxuu igu yihi yaa abaa dabyaan kam caطaa'uka inta lagu siiyaa meeqo waay caiya waxaa la yihaha cumar laba diiwaanuu sameeyey diiwaan اlcaطaa iyo diiwaan aljeish marka diiwaan cumar wuxuu sameeyey dadka uu lacagta ku siiyo maalka marku batay oo baytulmaalkii yimid dadkii waa la qoray qoridaas waxbuu ku saleeyey dabcan cumar marka lacagtaas uu dadka siin jiray baytulmaalkii lacagtii ka hartay ayuu dadka ku celin jiray ayb marka wuxuu leeyahay cadiyada lagu siiyo oo xaggeenna aad ka heshaa waa imisa markii dambe xataa cumar islaamaha iyo ilmaha yaryar iyo waa sii jiray lacag u qori jiray cunuga yarkaana marka wuxuu u qori jiray naaska markuu ka go-o ayay lacagta u bilaaba jirtay maalinka dambe uu habeen isagoo kormeer sameynayo wuxuu maqlay islaan cunugeedu aada u ooynayo u oynayo afka isku qaban waayey markaasuu waraystayoo maxaa dhacayo cunugan naaskan ka goynayaa si cumar cunugan cadiyadiisa ay ugu bilaabato cumar markaasu wuxuu bilaabay marka markaasu aada uga xumaaday arrintaas wuxuu yihi cumar meeqa caruurow gaajo ku dilayuu yihi marka haddayba saas tahay markaasu wuxuu soo rogay markou dhashaba in la siiyo ilmahana naaska yaa laga goynayy sidaas wax kusii jiray ibnu kathiir musnadulfaaruuq uu ku keenay uu ku wariyey marka ahar saxiixa marka cumar cadaaladaas iyo maamulkaas iyo aad buu maamulka aqoon dheeraada u lahaa waxyaabahan marka dalal badan hadda ay ka fiir ay fiirfiirsadeenna meelahaasaa laga yaabaa inay ka fiirsadeen laakiin adiga guul yaa kuu ogolba adiga muslimaa tahay cid guul kuu ogol male waxaas muslimiinta ugu horreeyey fi taariikh weligeed lama dhahayaa sugin adigiina ma taqaanid diinkaagii oo dadkaagii ma taqaanid siiradooda aqoon uma lihid markaasaad afka waxaad la taagaysaa un gaalada wax ka fiican ma leh naagahay daryeelaan ilmahay daryeelaan aan la taagay afka haddii la yidhaha war islaamku saasuu ahaa jira war waxaas ma jiraana nin iska dhaha mashaakilka hadda ugu badanna dadka dhalinyaradu ku socdaa jaamacaadkan magaalada sida tukaamadoo kale looga furay in badanoo kamida ah zandaqa iyo balaaya taallaba iyo diin la diri dadkii yacnii qadiyad diini ahba markii lasoo rafciyo mid ustaad iska dhigaayo oo dhexda u xiran tahaa diintii wax ka sheegaya marka foolxumo aada u daran w haddii marka dadka dhallinyarada meelaha madaarista iyo iskoolaadka haddaan tarbiya laga soo siinin ardayga jaamacadda gelaya arday ebero gelabgelab gelab jaamacaddii lafteeda haddaan iyada lafteedana ol laga bilaabin dacwo iyada lafteeda hadda waxa soo socdo dalka un ku badanayo waxaasay noqonayaan oo lagu daray kuwa banaanka iyaguna ka imaanayo iska diintaba aan xal u arkinba diintaba aan xal u arkin qof dhan baad arkaysaa ilmihii waa xumaadeen saanay noqdeen kanay noqdeen maxaa xal u aha la weydiinayaa diinta islaamka xal uma arkaba maba sheegayaba waa in wax la bartaa waa in la shaqaystaa maanta dhan xuluushii yacnii qof muslima oo xal u arki waayey xalka ugu horeeya diin muxuu yahayna billahi calaykum wax kastoo annaga naga xun haddii diinta qofka uu ku dadaalo waa sax maayaan marka xalka ugu horeeya dadku inay diinta usoo laabtaan uma markaa kadib xuluul kale haddaad doonto sheeg laakiin haddii diintu aynan kugu jirin baliiska waxaa laga yaabaa ninka haddii la weydiye a a naga daayo leyn diinka iyadaaba dhib ka yimid hadda hadday dad hadday dhacday hadday dhacday dad inay diinku si qaldan u isticmaaleen ama waxyaaba aan diinka qabin ay la imaadeen diinkii miyaa xun marka marka dadka kolleen qolo qof walbaa meelow un ka imaaday marka waxaa fiican khatartaas in la dareensanaado un dadka dhallinyarta dacwo kala ku socota diinkoodiina ma yaqaanaan dadkoodii horena ma yaqaanaan oo saxaabadii iyo dhaqankoodii jahligaasaa looga faa'iidaysanaa marka ninkan gaalkee maadada yartaa haystaa wuxuu iska dhigaa marka ninkii badbaadi lahay iyaga inuu yahay mana ahanoo waa cadowgoodii waayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biطaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaalan oo alla ka cabira fasaad ma idinka nuqsaaminayaanu yidhi marka ninkii mufsidka ahaa suuro wuxuu yeeshay maanta nin munqid ahoo wax korinayo badbaadinayo ee dadkeennina saasay u arkayaan marka waa in marka dadku dareen u yeeshaan diinka bartaan marka wuxuu yihi kam caطaa'uka cadiyadaada meeqa waay qaala wuxuu yihi alfaani wahamsu miah laba kun iyo shan boqol qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa abaa dabyaan itakid min alxarhi beeraha xaggeeda ka samayso wasaabiyaa-i xoolaha saabiyaa waa mawaashida min wax ka samaysoo beer iyo xoolo yeelo min qabli an taliyakum intaynan idin maamulin khilmatu qurayshin wiilashii dhallinyarada ahaayee quraysh talada intaynan qabanin hadda wax samayso intaad hadda xoolo helaysid ood cadiyo haysato waxaad yeeshaa xoolo tacbo dad danbaa madaxtinimadu saan iskama ahaanaysa niman dhallinyaro ah baa imaanaya markaas oo quraysh hilmaanu quraysh hilmaanu qurayshna de waxba idin siin maayaan tiinay jeebkiinay fagayaan ayb xadiid bukhaari ku jiray baab wuxuu ahaa eh, halaaku ummatii calaa yaday hilmatin min quraysh ummaddeyda waxay ku halaagsamaysaa buu yidhi wiilal dhalinyaro ah oo reer quraysh mar kalena wuxuu yidhi wuxuu ku sheegay sufaha inay yihiin ayb mar kalena wuxuu yidhi abu hurayra abu hurayra alla wuxuu ka magangeli jiray sanada lixdanaad inuu gaaro iyo imaarata sibyaan wiilasha yaryar markay madax noqdaan ilaahu waxaan kaa magan galay buu dhihi jiray inaa gaarsiiso sanata sitiin oo imaarata sibyaan wuxuu ogaa markay waqtigaas bilaabanayso kontan iyo sideeddii u dhintay abuu hureyra marka ma gaarin bacdi riwaayaatna waaba sii tilmaameenoo sida ay dadka u halaagayaan waxay dadka u halaagayaan baa nebigu yidhi sal alla l slam haddii aada adeecdaanna diintiinaa khatar gelayso haddii aad ka hor timaadaanna waa idin dilayaan madaxa idinka gurayaan marka haddaa iyagu adeecdaanna wax diinkiinaan idiin badbaadaynin haddaad khilaaftaanna waa idin dilayaan imaaratu sibyaan marka sidaas waa xaalkeeda marka abu hurayra de ilaahay waa ka magan marka wuxuu leeyay imaaradaas intaynan idiin hadda wuxuu leeyahay qabla an taliyakum khilmatu quraysh intaynan taladiina gacanta ku dhigin laa yucaddu alcataa'u siismada lagu tirin maayo macahum iyaga maalan maal ayb laa yucaddu alcataa'u siismada laguma tiriyo macahum kuwaa la jirkooda maalan wax maala laguma tirinayo yani hadday wax bixinayaanna waxa ay bixinayaan wax maala ma la dhihi kara ma aha xadiidka ibnu abidunya baa soo saaray fii islaaxi ilmaal waxaa laga qaadanaa qofka haddii hadda uu maal haysto ama ilaahay wax siiyo inuu ka faa ee uu markaas maalkiisii hagaajisto oo uu markaa wax ku qabsado marka adduunyada in la tacbo oo maal meel la dhigto iyo dembi maaha iyadana dadka zuhdiga qalad ay qaar badan ka fahamsan yihiin imaamu dahabi waxau yidhi zuhdiga iyo waxaasoo ka hadlaya culimadii hore qaarkooduu kasoo naqliyey wuxuu yidhi atadri ma zuhdu ma isay laftiisaa buu yidhi zuhdi ma taqaanaa buu yidhi imaamu dahabi zuhdi waa inaad xalaal ku dadaasho yii in allaale inta xalaal cunayso adu zaahid waa tahay zamankaanna taasaaba zuhdi al ah. zamankan marka nin xalaal sax a ah ku dadaalo waaba yaryahay soo maha shubhadii halkaanay ka imaanay halkan bay ka imaanaysaa halkan marka inta aadan zuhdi kale oo oodan maryaha isku yaraynin cuntada isku yaraynin horta waxaan aada cunayso xalaal ka dhigna tan kale iska daa haddaad doonto maal inaad tacabto xalaal ah haddaad maal xalaala tacabto cun oo cab dhar fiicanna ka xiro adduunyana ka tacbo dadka kaa dambeeya uga tag zuhdiga laftiisa in qalad laysaga fahma waa wareer qala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundar qala xadaanaa mxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala xadaanaa shucbatu qaala samictu aba isxaaq qaala samictu cabdata bni qaala samictu cabdata bna xasnin yaquulu tafaaqara ahlu libili wa asxaabu shaa-i waxaa isu faanay geley iyo ariley faqaala nabiyu sal ly slam nabiga wuxuu yihi bucitha muusaa nabi muuse waa la soo bixiyey wahuwa raaci hanamin isagoo arin raacay ayaa lasoo diray suurat lqasas falama qadaa muusa alajala wasaara biahlihi aanasa min jaanibi tuuli naaran markii uu sideedii sano ama tobankii sano ariga uu raacayay uu dhammeeyey ayuu baxay markaasaa waxyigii iyada u yimid wa bucita daawuudu daawuud waa la soo bixiyey wahuwa raaci hanamin isagoo ari raacay ayb wabuciftu ana anigana waa la isoo bixiyey wa ana arcaa hanaman asoo anoo ari raacayo liahli dadkaygaan u raacayo bilajyaad meesha la yidhaha ajyaad aan ugu raacayo ajyaad maka meel kamida xadiidkan abu daawuud atayaalisi baa wariyey fii musnadihi ibnu casaakirna waa wariyey waana saxeix marka waxaa laga qaadanaya haddii dadka ambiyadaa waaweynba ay ari soo mareen da ariyaa fiican marka geel in la raacayo ari in la raaco ari in la raaca roon marka ayb sakiinana waa lagu sheegay barako waa lagu sheegay deganaani waa lagu sheegay geeluna waxyaabahaas marka ma qabo dadkana waxaa la yidhi xayawaanka uu mar walba la dhaqmo uu ag joogo waxaa la yidhaha dabciga iyo yacni unsiga waa jiidanaa qofka ninka geel uun daba joogo dabcigii geeluu yeelana isagoo bani aadam dabcan caqli iyo waa waa leeyahay laakiin wax badanuu ka shabahayaa geeli arigana sidoo kale qofka mar walba dhaqaa waxbuu ka shabahayaa wahaa kada ayb siraajulmuluga abu atartuushi baab uu sameeyey aada u cajiib badan dadka dabaaicdooda markaan fiiriyey waxaa hal aayaday ku jirtaa yuri ayaga dhan dabaaicdooda hal aayad bay oo qur-aanka kamidaan ku tadaburay taasay ku jirtaa buu leeyahay wamaa min daabati fi lardi walaa طaa'irin yatiiru bijanaaxayhi ilaa umamun amhaalukum ilaa umamun amhaalukum marka wuxuu leeyahay miliyadaas iyo yani xayawaankii iyo bani aadamkii laysku mihaalayo maahan buu leeyahy xagga suurada bani aadan iyo xayawaan inayna isku ekayn waa loo jeedaa miliyadu waa dabaaicdu leeyahay marka dadkiibuu marka kala tilmaama qofka haddaad aragto inuu makri iyo khiyaano badan yaha dawacaduu shabahayaa waxyaabahaasuu tilmaamaa nin haddaad aragto dad dadka ku boodo xoolahooda dhacayo oo xoog uu wax ku qaadanayo haddaad aragto libaaxi iyo waxaasuu shabahayaa ayb nin balaadada aada ugu badan tahay ama dulqaadka labadaba wax walba isaga dul qaadanaya dameerkiibuu shabahayaa waxyaaba fara badan buu sheegay cilmi badanna waa ka buuxiyey runtii baabkaas marka abuubakar adarduushi aad baa ula yaabay haddaad baabka aqriso wuxuu keenayaa intaas oo xayawaan meeshay dadka iska shabahaan iyo noocyada shabahayo oo dadka ka kamida ah. ayib waxaa ka dhacaysa marka calaaqa ka ayaa mar walba ka jiraysa iyo bani aadamku waxau cuno xataa oo yani bani aadamka qadadiisa iyo taqdiyada ou isaga markaa quuta lafteeda taahiir ku yeelanay hilib doofaar qofka hadduu iska cuno wuxuu ka qaadayaa guruuda iyo kheyra la-aan wax yacni masayr la-aan iyo wax agtiisa ka xunba male maxay dhibee caadi waayuu leeyahay ayb kheyradaa ka halaabayso yacni hilibka geela iyo cunistiisa qofku hadduu badsadana dabaacdii geela usoo degdegayso xoogga iyo qallafsanaanta iyo qaylada iyo waxyaabahan waxyaaba fara badanoo marka noocaasa ah yaa iyadana culimmadu ay sheegaan ayb qaala xadaanaa moxamed ayb dadka marka nebiyadaana sidaan yeeleen marka nebiyada in oo ari ay raa raaceen qaarkood marka nebigu ari uu la jiray oo ari buu raacay marna cayna waa noqon kartaa marna cay ma noqonayso hadda xadiidkan hadda haddii la akrinayo oo ama siirada nebiga laga sheekeynayo nebigu ari buu raaci jiray qofka uu yihaa caym ah haddii laakiin nebiga warkiisa inta loo sheegay maalan uu yihaa war waxaa adduunku waa ilbaxay nebigaas ariga raaci jiray maad warkiisa noo sheegay gaalnimo waay taasna lean waa naqsi sida siyaaqa lagu dhahay ku xirnaanay marka waan hal kelme hal erayo weeyaan ayb baabu lacraabiyati reebaadiyanimada buu u baab yahay qofku inuu reebaadiyo noqdo oo magaaladii intuu ka tago baadiye iska ahda qala xadatanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abu cawaana can cumara bni abi salamata can abiihi nusaqa qaar can abiihi waa ka maqan tahay can abiihi laakiin waa ku jirta adin kuu dhiga cale can abiihda marka nusaqa qaaraa dhigaya saasna waay can abi hurayrata qaal alkabaa'iru sabcun kabaa-irtu waa toddobo awaluhuna alshraaku biاllahi waqatlu الnafsi waramyu lmuxsanaati gabdhaha muxsanaadkoo lagu tuuro cay zina iyo wax lamida wاlacraabiyatu iyo badwinnimo bacda alhijrati hijro kadib qofku markuu soo hijrooday kadib inuu baadiye u laabto marka saxaabadii muhaajiriinta waa laga reebay inay baadiye yacni baadiye inay aadaan ilaa duruuf inay keento maahani marka meeshaas baadiyaha maxaa loo diida iyada baadiyaha waxaa loo diidayaa baadiya cilmi ma yaal wacdi ma leh ee qofka qalbigiisi ma qoyaaya marka nin uun xoolo u jira bis u ahaanaya xalaal xaaraan ma yaqaano wacdi male way xun tahay marka walidalika allah wuxuu yihi alacraabu ashaddu kufra wanifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulihi marka nebigu saas ugu diidaya nin marka madiine yimid oo diinkii bartay oo nebigii iyo arkay ama saxaabadiiba ay joogaan inuu inta ka taga baadiye aado maxaa u kordhaayay wixiibaa ka nuqsaamaya unbis saasaa loo diiday laakiin hadday magaaladu fitna ka dhacdo in baadiyaha qofku aado waa fiican tahay salamatu bnu laakwac ayaa waxaa lagu arkay baadiya soo aaday markaasa waxaa lagu yidhi tacarabta reer baadiyo miyaad noqotay bacda hijratika hijradaada ka bacdi markaasuu wuxuu yidhi haakadaa amaranii rasuul ullahi sala ll ly slam anuu nebigaasaanay amray dadku hadday isdagaalaan fidno iyo magaaladii ay ka dhacdo inaan baadiya iska tago amarkii nebigan yeela ma ma tageen haddaysan fidno aanay ahayn ayb marka wاlacraabiyatu bacda alhijrati kabaairtii buu ku daray hijradaas laa xadiidka marka camr bnu abi salama ku jiro cumar bnu abi salama isagana saduuqun yukhdi ayb xadiidku marka mawquuf ahaana u ansaxay laakiin sidan hadda uu ku keenay marfuuc ahaan uma ansixin mawquufkaana laakiin lahu xukmu rafci leanna kabaa-ir tiradeeda lama garan karo qof uu waga waa waxyi unbaa lagu garan karaa saxaabiga marka waa inuu nebigu ka maqlay baabu saakini lquraa tuulooyinka qofka dego hadda baadiyan ka hadalnay alquraa waa jamcu qaryatin qaryooyinka marka dadka ka fog ee si un u go-doonsan ee dadku ay dhacdo marmar un inay soo galaan meesha baadiye maaha qaryo yar waaye dadkay ka fog tahay qala xadaanaa axmed bnu caasim wa huwa abu muxamed albalkiyu zahidun abu xaatim ma uunan garanin bukhaari hal meel buu uga wariyey fi kitaabi الriqaaq min saxiixih qala xadaanaa xaywatu qala xadaanaa baqiyatu qala xadaanii safwanu ayb qala samictu rashida bna sacdi huwa almaqra'iyu alximsiyu hiqat kahiir lirsaal yaqulu samictu thawbana yaquul qala lii rasuulu llahi sala l slam nabiga wuxuu igu yidhi laa taskuni lkufuura tuulooyinka ha degin kufuur waa jamcu kifrin weeyaan jamcu kifrin oo misbaaxu lmuniir kafayuumi wuxuu leeyahay waa calaa zinati zinati filsin wa fuluus filsun wa fuluus filsun marka la jamciya fuluus ay noqonayso ayb tanna sidoo kale waa kifrun jamceedu waa kufuur ayb misbaaxulmuniirka marka fayuumi baa iskale qaamuus oo kale waaye alfaadda asaga fiqiga badanaa kusoo noqnoqotou cinaayo siiyaa laakiin wuxuu aad ugu fiican yahay misbaaxulmuniirka kelmaddii markuu kuu sheego yacnii wuxuu kuu sheegayaa mufradkeeda wasniga uu ku imaanayo iyo mudaariceeda sida badan weliba mudaaric uu kuu sheega ficilkii marka waa aragtay ficil hariiba waaye mudaariciisa see lagu keenaa sida lagu keenayo kuu sheegaya wuxuu ku leeyahy min baabi daraba min baabi nasara nasara hadduu ku yidhaha yansuru waay yafculu le ku keenay marka min baabi daraba hadduu ku yidhaahna yadribii oo kale ku keenay yafcilu waay isaga marka qofka wax baxtinaayo ma ka maarmaayo waxyaabahaas oo marka u sheegay hadda meeshaan marka kufuur nihaayada annihaaya fii gariibi اlxadiid wuxuu yidhi alkifru maa bacuda min alardi can اnnaas waa meelaha dadka ka fogfog tuulooyinka aadka u fogo dadka aynan soo gaarin wa ahlu shaam ahlu shaam wuxuu yidhi yusamuuna alqaryata tuulada iyaga waxay ku magacaabaan kifr ayb masaaridii laftooda saas waay maana waxaa ka buuxo marka tuulooyinku saasay dhahaan laakiin masaaridu kaafka waa kor dhigaan kafra sheekh kafra kada kafra kadaa bay ku leeyihin kafra macnaha tuulay ka dhigan tahay tuulow wa ahlu shaam marka yaquuluuna sidaas ee tuulooyinku marka qaryada waxay yidhaahdaan kifr naam fayumin wuxuu yihi hiya mithlu filsin wa fulus ayb faina saakina alkufuuri qofka tuulooyinka dego ka saakini اlqubuur qof qubuuro deg qabri degan oo kale yani waxba u kordhi maayaan waa inay un ka nuqsaamaan maaha waana sidaas qofku markuu magaalo weyn joogo iyo markuu tuulo joogo isku isku cilmina ma noqonaayo isku caqliyad xataa ma noqonaayo leanna magaalo weyn markuu joogo ummad kala duwanoo la dhaqma ummaddaas kala duwan marka waxaa uga kordhaayo ilbaxnimo iyo waxbuu ka faa'iidaysanaya dadkii dhana isugu imaanayo culumtiiu ka hela magaaladan waa weyn tahay boqolaal ummadoodaa joogto marka waxaa laga yaabaa nin caalimo meeshaas ka yimid mid meel kale ka yimid mid meel kale ka yimid inay meeshaas isugu yimaadaan magaalada weyn waxbaa laga faa'iidaa tuulada laakiin yaa jooga haddou u waxaa laga yaabaa nin wax yar yaqaanba inuu joogan xataa ninay ku dabagedisan tahay inuu joogaaba suuragalan inuu yaqaana moodayaa laakiin dadkii waa dhumina marka haddii nin kale u yimaada marka adaa wax cusub la yimidaa laleeyahay hadhow ayb marka kasaakin اlqubuur macnaheedu saas waay qaala axmedu alkufuuru اlquraa qala xadaanaa isxaaqu qala akbaranaa baqiyatu qala xadaanii safwan qala samictu rashida bna sacdi yaquul samictu thawbana qala qala lلnabiy sal ll l slam ya thawban laa taskuni اlkufuura hadegin faina saakina اlkufuuri ka saakini اlqubuuri oo kale weya baabu lbadwi ila اtilaac qofku inuu u bannaan baxo uu bannaanka magaalada intuu ka baxo bannaankeeda tago ila tilaaci meelaha marka yacni biyo shubka leh tilaac marka waxaa weeyaan masaayilulmaa meelaha ay biyuhu maraan min culuwin kor ay ka imaanayaan biyaha ilaa suflin hoos ay soo qaadayaan waqiila min aladdaadina waa la yidhi nihaayada ibnulatiir saas ayb qala xadaثna mxamed bnu صbax qala xadaثna shariiku can اlmiqdami bni shurayx can abihi qaal sa'ltu caaishata baan su-aalay can اlbadwi banaanka baadiyaha in loo baxo qultu waxaan idhi whal kaana الnabiyu sal ll ly slam yabduu nabiga baadiyaha ma aadi jiray faqaalat waxay tihi nacam kana yabduu ilaa haؤulaai اtilaac wuxuu u bannaan bixi jiray ilaa haa-ulaa'i itilaac meelahan biyaha ay maraane ximanka iyo ah ee biyuhu intay kor kasoo shubmaan ay togag markaa ay ku maraan meelahaas buu aadi jiray xadiidka abu daawuud kitaabuladab buu kusoo saaray ayb fiqiga xadiidka laga qaadanayana waxay tahay mararka qaar nebigu inuu tuulooyinka yaryare iyo meelaha markaa biyahaas iyo leh inuu aadi jiray u bixi jiray tilaac marka jamcu talcatin ayb marka qofku inuu meelahaas caragadis iyo wax u aadi karaa maaha waraadsasho iyo inuu tegi karo carabta iyagu waa sameeyaano waa ku badan tahay waqtiyada fasaxyadoo kale iyo meelahaas inay aadaan dhaqankoodii horena waa ahayd hadda lafteedana sidii oo kale buuraha iyo meelahaas biyaha ay fariistaan ama biyuhu maraan iyo banaankaasuu marka u baxayaa qala xadaanaa abu xafs bni caliyin wahuwa camru bnu caliyin alfallaas qala xadaanaa abu caasim can camri bni wahbin wahuwa طaa'ifiyu saduuqun qaala ra-aytu moxamed bna cabdillaahi bni yasiid idaa rakiba ninkaa marka waa maqbuul isaga waxaan arkay buu yihi ninkaa idaa rakiba hadduu fuulo gaadiid raaco wahuwa muxrimun isagoo xarman oo cumro iyo xaj u socdo wadaca thawbahu maradiisuu ka dejinayay can mankibeyhi labadiisa garbood wa wadacahu calaa fakidayhi bowdiyihiisa uuna saaraya uu yeelaya faqultu waxaan idhi maa haadaa kani waa maxay qaala ra-aytu cabdallaahi baan arkay yafcalu mila haada cabdullaahi oo sidan oo kale samaynayaan arkay xadiidkan hadda markii tarjamadan say isu mudaabaqeynayaan allahu aclam mudaabaqadeeda eh, bacdi lmashaayikh oo kitaabka sharsharxeen wuxuu yihi eh, sida kan rashulbaradka oo kale ina alxadiida yufiidu ana almuxrima cindamaa yakruju min beytihi wayusaafiru lilcumrati walxaji fahuwa yamuru bilbawaadi alatii taqacu fiiha اtilaac ninka muxrim markuu xaj iyo cumre i u socdo meelo baadiye oho biyo mareenna iyo marayaa yaa xadiidka laga qaadanaa buu leehay see looga qaadanaa laakiin ma fahmin aniga kulle ayb hada wuxuu yihi wahada daliilu calaa jawaazi اlkhuruuji axyaana ilaa masaayil اlmiyah eh, ninkan markuu gaadiid fuulo xaj iyo cumro u socdo go-iisa waa ka dejinayay garabka markaasuu wuxuu saaranaya bowdyaha marka biyo miyuu dhex maraa biyaha miyuu isku dhigayaa see meeshan marka tilaac iyo looga fahmaa marka kitaabkuna dabcan shuruux hore oo culamo horeo sharaxday male intaan ognahay annaka marka w sidaan oo kale marka allahu aclam meel loola laabtay u baahan yihiin marka mudaabaqada hadda aharkan iyo tarjamadan ma ii muuqata wallahu aclam ayb haddii marka xadiidka duruqdiisa la fiiri lahayna duruqda waa laga fahmaa oo waxaa laga yaabaa riwaayaad ka badan intaan ka dhammaystiran inay soo arooraan laga fahmo xadiidkan isagana dad badan ma werininba ayb mushkilada marka taasna way tahay xadiid marka bukhaari keligii adabulmufradka ku wariyey ee isagiina shuruux uunan lahayn riwaayaadkii iyo duruqdiina haddii laga xadiidka xadiidka lagu sharxaa aynan jirinba waa adkaanayaa marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man axaba qofkii jeclaysto kitmaana siri sirta in la qariyo wa an yujaalisa inuu la fariisto kula qowmin qolo kasto fayacrifa akhlaaqahum akhlaaqdooda uu garto dadku inuu qofku inuu dhowr qolo la fariisto akhlaaqdooda uu garto marka sirta dadka majaalistooda iyo waxyaabaha ay ku hadlaan fadhiyada uga hadlaanna in la ilaaliyo qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed huwa الjucfiyu qala xadaثna cabdالraزaq qala akhbaranaa macmaru qala akhbaranii mxamed bn cabdالlahi bn cabdالرaحman bn cabdin اlqaariy nisbata ilaa qaarata can abiihi ana cumara bna alkhadaab warajula min alansaar cumar iyo nin ansaarta ka mida kaanaa jaalisayni labadoodu way waxay ahaayeen inay meel fadhiyeen fa jaa-a cabdin ilqaariy ayaa u yimid fajalasa ilayhimaa agtooda fariistay ay cindahumaa faqaala cumaru cumar wuxuu yihi ina anaga laa nuxibu ma jeclin man yarfacu xadiidanaa sheekadeenna nin meel kale u rafcinayo o geynayo annaga ma jeclin inuu nala fadhiyo faqaala lahu cabduraxmaan wuxuu ku yidhi lastu ujaalisu ulaa'ika qoladaas kale maba la fadhiisanayaba aniga yaa amiira almu'miniin qaala cumaru cumar wuxuu yidhi balaa inaadan la fadhiisanin iska daayi waa la fadhiisane fajaalis jaalis haadaa kan fadhiiso wa haada kanna fadhiiso walaa tarfac xadiidanaa sheekadeennana ha sheeg sheegin ninkaa rabta la fadhiisa laakiin sheekadeenna una annaga un sirteenna ha faafinin ayb dadku marka mararka qaar waxaa isaga daranto yani siriyada marna waa xun tahay marna wax caadiya ah. wax caama oo ummadda muslimiinta caam u ah oo kale dadkii ahalka u ahaa in laga qar qarsado oo ay laba qof keliya uun isu arkaan inay iyagu taladaas leeyihiin taas qalad cilmigii oo kale in sir laga dhigo waa qalad iyadana cumar bn cabdilcaziiz waa kii yidhi lan yahlaka hada alcilma hada alcilmu cilmigan ma halaagsamaayo ilaa inuu sir noqdo maahan waxyaabahaas waa la ogyahay iyado sirtooda waa qalad laakiin laba qof markay sheekaysanayaan danahooda ka sheekaysanayaan ee iyaga sirtoodaas maahan in la in laga faafiya maahan oo hadhow leeraa siriyada xaaraan qalad tan iyagaad ku dhibee lama ogola middaas kalena iyagaa keyrkood ku dhibaayo mar walba dararka waa wax la joojinayo ayb uma qaala lilansaariyi wuxuu ku yidhi man tara nnaasa ayaad arkaysaa dadka yaquuluuna inay dhahayaan yakuunu lkhaliifatu bacdii sheekadii buu marka cumar galo wuxuu yidhi yaad u malaysaa ood u aragtaa aniga haddaan aniga dhinta kadib ee dadku qofka ay arkaan yaad u malaynaysaa inay madax ka dhiganayaan facadada alansaariyu ansaarigii wuxuu tiriyey rijaala min almuhaajiriin dad badan oo muhaajiriintii ka mida buu tiriyey lam yusami caliyan cali ma magacaabin faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi famaa lahum can abilxasan maxaa dhacay oo aynan abulxasan cali bn abi aalib kunyadiisa way maxaynan u sheeg sheegaynin wallaahi baan ku dhaartay inahu isaga la axraahum kan ugu mudan way in kaana calayhim hadduu maamulo dadkaasi inahu isagu dheh warku waa socdaa inahu cali la axraahum weeyaan midka ugu habboonaanshiyo badan an yuqiimahum dadka inuu ku yacnii ku oogo korkooda calaa dariiqatin dariiqo min alxaqi xaq ah hadhaba dhaba uu ku habboon yahay cali inuu dadka ku oogo uu ku hogaamiyo dariiqo xaq ah sidaasuu ku haboon yahay cali in kaana calayhim hadduu madax u noqdo marka cali manqabadiisaa ku sugan cumarna inuu cali u arkaayey fadli inuu leeyahay ayuu u arkaayey cali fadligiisa waa waa qiraayeen asxaabtu waxyaabaha dhan baa marka laga qaadana hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed